bulshada baratankii bilowda barbardhac iyo badin mafi kale lawaa barbardhac iyo badin kulan wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo siduu maqalka k n n idiin soo gaaraya waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha k n n magaalada muqdisho Magic System, Red One, Shaoki. kale ismaqal haboon saaxiibayaal waa khamiis bisha februaarina waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin waliba xilligan oo kale ayaad dhegaysataan marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa khamiis waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka intuu hawadu ku jiro degmooyinka hodan iyo gubadley oo guul ku furtay kulamadooda ugu horeeya tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka sidoo kale waxaan idiinsoo gudbin doonaa degmooyinka kaxda iyo daarusalaam wadajir iyo howlwadaag oo barbaro ku furtay kulamadooda koowaad ee tartankaani waxyaabaha kaleo idiin heena waxaa qeyb ka noqon doona kooxda arbi lipsig oo gurigeeda barbaro ku gelisa manchester city iyo tababaraha manchester city beb guardiola oo ka hadlay barbarihii ay xalay galeen muxuu ka yiri waan idiinsoo gudbin doonaa sheekooyinka kaleaan idiin heena waxaa qeyb ka noqon doona wararka xiisaha leh ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda waqtiga rasmiga ah oo uu tababaraha kooxda chelsea garaham motor shaqada laga ceerin doonana waa la shaaciya waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha ayaad kaga bogan doontaan waxyaabaha kaloo idiin heyna waxaa qeyb ka ah hordhaca kulamada tartanka yurub liiga oo caawa la ciyaari doona ayaan idiin soo gudbin doonaa qeybaha dambe barnaamijkana saaxiibada ayaa nagala qeyb qaadan doona qadka taleefanka ayaan idiin furi doonaa waxaana saadaalin doontaan kulamada caawa yurub liiga kulanka dhexmari doona kooxaha barcelona iyo manchester united intuu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha k n n muqdisho waa hagaag saaxiib yaale sumaqal wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha ayaan u gudagelaynaye haddii aan ku horumarno tartamada xiisaha badan ee tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee ka soconaya magaalada muqdisho oo haatan kulamo u xiiso badan laga ciyaaro maalinta shalay aheyd kuwo kalena lagu wado in laga ciyaaro maanta kulamada shalay dhacay waxaa qeyb ka ahaa kulan dhex maray degmooyinka kaxda iyo deegaanka daarusalaam kulankaasi oo degmada kaxda ee daarusalaam dhex maray waxa uu kusoo dhammaaday barbaro hal gool iyo hal ah labadan degmo ayaana soo bandhigay qaab ciyaareed aada u wanaagsanaa barbaro ayaanu kulankooda kusoo dhammaaday sidoo kale kulan dhexmaray degmada hodan iyo degmada xamarweyne waxauu kusoo dhammaaday laba gool iyo hal ciyaar xiiso badneed oo ka dhacday garoonka injineer yariiso kulankan kooxaha ama degmooyinka hodan iyo xamarweyne xidigahooda ayaa waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aada u wanaagsan ciyaar xiiso laheyd oo dhexmarta hodan iyo xamarweynena ugu dambeyntii laba gool iyo hal ayay kusoo dhammaatay degmada hodan ayaana maalintii shalay aheyd guul ku furatay kulankeeda ugu horeeya ee tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir sidoo kale waxyaarihii shalay dhacay waxaa qayb ka ah kulan xiiso badnaa uu dhexmaray degmooyinka wadajir iyo howlwadaag degmooyinka wadajir iyo howlwadaag kulankoodii ugu horeeya shala dhexmarayna waxay ku heshiiyeen barbaro hal gool iyo hal ah ciyaartaani aada ku xiisaha badneed ayaana kusoo dhamaatay hal gool iyo hal sidoo kale kulan kaloo xiiso badan ayaa isla shalay waxauu dhexmaray degmooyinka eh, deegaanka gubadley iyo degmada boondheere ciyaartan aada ku xiisaha badneed ayaana guusha waxay raacday deegaanka gubadley oo laba gool iyo hal kaga adkaaday degmada boondheere gubadley ayaana shalay guul weyn ku furtay tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir kulamada shalay marka laga soo tago maanta waxaa jira kulamo kale oo xiisahooda wata iyadoo maantay kulamada la ciyaari doono ay qeyb ka yihiin kulan dhexmari doono degmooyinka daynile iyo warta nabadda kulankan dhexmari doono degmooyinka daynile iyo warta nabadda waxa uu ka dhici doonaa garoonka injineer yariisow ee degmada cabdicasiis kulanka kaleoo maanta dhacaya waxa uu dhexmari doonaa deegaanka grasbaalle iyo degmada yaqshiid kulankan oo maanta lagu qabanayo istaadiyo muqdisho kulankan xiisaha leh ayaana waxa uu soo gelayaa saacadu markay tahay sideed saac oo duhurnimo kulanka u dhexeeyay degmooyinka daynile iyo warta nabadana waxa uu soo geli doonaa maanta saacadu marka ay tahay sideed saac oo duhurnimo sidoo kale waxaa jira kulan dhexmari doona degmada kaaraan iyo degmada shibis kulankan waxa uu soo geli doonaa galabta saacadda markay tahay sagaalka waa sagaal saac bar ama saddexda iyo qadar soddon daqiiqa degmooyin kaaraan iyo shibis ayaana waxay ku wada ciyaari doonaan garoonka muqdisho garoonka staadium muqdisho ayaana ciyaartaasi weyn ka dhici doontaa kulan kaloo xiiso leh ayaa galabta la ciyaarayaa waxa uuna dhexmari doonaa degmooyinka xamar jajab iyo degmada hiliwaa degmada xamar jajab iyo degmada hiliwaa ciyaartan dhexmari doonta ayaa waxaa galabta lagu wadaaba in lagu qabta amase ka dhici doontaa garoonka injineer yariisow ee degmada cabdicasiis kulankan dhexmaraya degmooyinka xamar jajab iyo hiliwaa ayaana waxauu soo galayaa saacadu markay tahay galabta sagaal saac iyo bar ama saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa kulamadaasi xiisaha badan ayaana laga ciyaari doonaa tartanka xiisaha badan ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir halkaana saaxiibayaal haddii aan eegno tartanka champions league oo xalay labo kulan laga ciyaaray manchester city ayaa barbaro waxay la gashay naadiga arbi lipsig oo xili dambe goolka barbaraha dhalisay kooxda manchester city ayaana ciyaartan maamulkeedaba heysata oo kubadda iska heysatay qeybtii hore kulanka iyagoo marti ku ahaa garoonka red bull arena oo ay ku ciyaarto naadiga arbi lipsig ciyaarta ayaana hogaanka ciyaarta waxaa qabatay kooxda manchester city daqiiqadii labaatan iyo toddobaad ee qeybta hore ciyaarta kubadda ay kasoo shaqeeyeen xidigaha jack grilish iyo halgaha gundugan ayuu riyad maharees shabaqa kusoo hubsaday sidaas ayayna ciyaarta waxay ku noqotay hal gool iyo eber oo ay manchester city hogaanka ugu qabatay balse kulanka qaybta hore markay sidaas kusoo dhamaato oo laisku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta kooxda arbi lipsig ayaa dib usoo nooleysay qaab ciyaareedkeeda iyadoo qaa maaragtay goolal dhowrah laga badbaadiyo oo ay iska khasaariyeen balse daqiiqadii toddobaatanaad ee ciyaarta ayay goolka barbaraha dhaliyeen kooxda arbi lipsig waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo kafaar kaasoo ciyaarta ka dhigay barbaro hal gool iyo hal ah ugu dambeyntiina kulanka u dhexeeya manchester city arbi lipsig ayaa waxauu kusoo dhammaaday hal gool iyo hal saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan barnaamijka ciyaaraha qeybaha ka harsan ayaana ah markana u gudagelaynaye tartanka champions leaga ayaanu ku jirnay maalint habeenkii xalay ahaa manchester city barbara hal gool iyo hal ah ayay kala soo laabatay kooxda arb lipsig iyadoo manchester city ay rajo weyn ka qabto inay guul gaarto kulanka lugta labaad ee wareega lix iyo tobanka tartankan champions leaga arb lipsig ayaa lugta labaad waxay soo booqan doontaa guriga ay ku ciyaarto manchester city ee itihaad stadium afar afariyo tobanka bisha maars ee lagu soo aadeen manchester city maadaama xalay la celiyey oo barbaro la geliyey waxay rajeynaysaaba kulanka lugta labaad inay soo laabato dhanka kale isla xalay waxaa jira kulan kale ciyaartay kooxda inter milan inter milan ayaana guul muhiim ah waxay ka gaartay kulankii lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka champions leaga iyadoo xalay garoonkeeda sansiro ku ciyaartay hal gool iyo eber ayayna waxa ay kaga badisay kooxda reer burtuqaal ee f c borto ciyaaryahanka lagu magacaabo otfayo ayaana kaarka casaanka ama roosaha ka qaatay kooxda borto daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad taasoo fursad u siisayba inter milan inay goolka guusha helaan gabagabada ciyaarta markii loo soo dhawaaday kadib toban daqiiqo markii ay kaarka roosaa qaateen kooxda boorto ciyaartoo maraya sideetan iyo lix daqiiqo ee kooxda inter milan ayaa waxay la imaaday goolka qura oo ay xalay ku badiyeen ciyaaryahanka xooga weyn ee romero lukaku ayaana xalay goolka guusha u dhaliyey kooxdiisa inter milan ciyaartoo mareeda daqiiqadii sideetan iyo lixaad gabagabada ciyaarta sidoo kale kulankii xalay manchester city haddaan u laabano xidiga reer algeria ee riyaad mahares kadib markii uu xalay gool dhaliyey goolkaas ayaa waxa uu noqonayaaba goolkiisii labaatanaad ee guud ahaan tartamada oo dhan manchester city xalay barbara ayay gashay oo ciyaaraha maaragtay kooxaha reer talya kooxaha ingiriiska sanadkani dhammaantoodba guuldarooyin ayay kala soo kulmeen jambions leaga horey waxaan usoo aragnay kooxda tottenham oo laga soo badiyey lugtii koowaad chelsea lugta koowaad waa laga badiyey liverpool waa lagu xasuuqay lugta koowaad oo waa laga badiyey kaliya ma dhigi karno waa lagu xasuuqay lugta koowaad balse xala manchester city iyada xitaa barbaro ayaa la geliyey oo kooxaha england koox guul ka keentay lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka champions leaga ma jirto balse lugta labaad ayay koox waliba waxay fursad u haysataa inay kusoo laaban karto marka laga reebo liverpool kooxda liverpool lugta labaad ee champion leaga maadaama lugta koowaad gurigeeda looga soo dhaliyay shan gool lugta labaad waxaa laleeyahay mucjiso weyn ayay u baahan tahay si ay usoo laabato oo si ay usoo noqoto waxay rabtaaba inay saddex gool ku dhaliso garoonka real madrid ee santiago barnabeyo saddex gool haddii ay dhaliso markaas kadibna haddii aysan real waxba aysan dhalin waxaa laisla aadi doonaa extertem eh, balse haddii real madrid gurigeeda eh, wax ku dhaliso liverpool way gudeysaa lagu leeyahay oo halkaas ayay kusoo hartay oo way ku adkaan doontaa liverpool inay maaragtay kusoo laabato lugta labaad wax aada u adag ayay noqon doontaa maadaama gurigeeda shan gool looga dheliyay balse kooxaha tottenham jelsia manchester city fursad ayay haystaan inay lugta labaad kusoo laabtaan champions league wareegiisa lix iyo tobanka maadaama lugtiisii koowaad lasoo gabagabeeyey lugtiisa labaad ayaa la geli doonaa wixii ka dambeeya bisha maarso marka la gaaro kooxaha reer talyaani iyaga jambiyoonka guule ayay kusoo furteen oo napolina waana ogeen waa ay badisay sidoo kale inter waa ay badisay kooxaha talyaaniga waxay karoon yihiin laleeyahay kooxaha ingiriiska marka loo fiiriyo lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka tartanka champions leaga balse koox kasta fursad ay haysataa maadaama ay jirto in lug labaad la ciyaaro tartanka champions leaga saaxiibayaal weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n ayuuna idinkaga imaanayaaye markaana waxaa jira haddii aan eegno tartanka yurub liiga waxaa jira kulamo xiiso badan oo caawa laga ciyaarayo iyadoo kulamo waaweyn caawa tartankaani laga ciyaari doono habeen weyn ayaa caawa tartanka yurub liiga ay u noqoneysaa kulanka ugu weynse waxuu dhex mari doonaa kooxaha manchester united iyo kooxda reer sbain ee barcelona lugta labaad ee tartankan yurub leaga ayayna caawa ciyaari doonaan kulankan manchester united ee baarka dhex mari doonana wuxuu caawa ka dhacayaa garoonka ay ku ciyaarta kooxda manchester united ee old trafford caawa barcelona waa marti lugta hore ee kulankan ee lagu soo ciyaaray guriga kooxda barcelona waxa uu kusoo dhamaaday barbaro laba gool iyo laba ah caawase barcelona waa marti oo old trafford ayay caawa kooxda barcelona ku sugan tahay kulankani ayaa caawa waxauu soo geli doonaa saacadu markay tahay koobiyo tobanka habeenimo ama caawa shan saac xilliga geeska africa kulankan udhexeeya kooxaha barcelona iyo manchester united marka la eego shanta kulan udambeysay ee kooxahani wada ciyaareen hal kulan waxaa guuleysatay manchester united saddex kalena barcelona ayaa badisay hal kulanna barbara ayay wadagaleen oo kooxahan united-ka iyo barcelona lix iyo tobankii bisha februaayo waatay soo arkeen kulanka lugta koowaad laba gool iyo laba gool ayayna ciyaartaas kusoo dhammaatay ciyaartaas oo lagu ciyaaray garoonka camno ee kooxda barcelona sidoo kale labadan kooxood ayaa ciyaar champions league waxay isku arkeen lix iyo tobanka abril labada kun sagaaliyo tobankii markaasina barcelona ayaa saddex gooli eber ku badisay mar kale barcelona iyo united labada kun sagaaliyo tobankii tobanka abril jambiyonka isla arkeen baarka mar hal gooli eber ku badisay labada kun toban iyo toddobadina tartamada caalamiga ay isku arkeen hal gool iyo eberna barcelona ku badisay balse labada kun shan iyo tobankii kulan labadani kooxood dhexmaray manchester united ah waxay ku badisay saddex gool iyo hal kooxahan waxaa laleeyahay inta badan markay iska hor imaadaan dhanka kooxda barcelona ayaa guusha loo badiyaa balse haatan labada kooxood waqti wanaagsan ayay ku sugan yihiin oo bandhigooda labada dhinacba aad ayuu u wanaagsan yahay caawase kulankama dambeysa labadan kooxood dhexmari doona kooxda barcelona waxay waayi doontaa xidigeeda dambeeleh iyo sidoo kale bedri halka manchester unitedna la filaya inay caawa ka maqnaan karaanba xidig lagu magacaabo antony oo weerarka ugu ciyaara sidoo kale marshial iyo vandambik ayaa ka maqnaan doona manchester united saaxiibada ayaan qadka taleefonka u furayaa goordhow iyagoo nagala qayb qaadan doona saadaalinta kulankan caawa dhexmari doona barcelona iyo manchester united iyagoo saaxiibada naga soo wacaya sideetii lix kontaniyo lix lixdan iyo lix sidoo kale caawa juventus way ciyaareysaa nantis kooxda la yiraahdo ayay la ciyaareysaa kulankaasina waxa uu soo gelayaa caawa saacaddu markay tahay sideed waa caawa laba saac afartiyo shan daqiiqo ama caawa saddex saac oo dhiman rubi kulankaasi uu soo geli doonaa boorto way ciyaareysaa leverkusenna manoka ayay la ciyaari doontaa balse kulamadaasi ayaa ugu xiisaha badan saaxiibada ayaana qadka taleefonka u furi doonaa saaxiibka ugu horeeya haddii aa fursadiisa siiya soo dhawow dhageysta waana ku maqalnaa soo dhawow magacii meeshaa naga soo waceysa hog gudaha ogal barnaamijka waa muxdin oo kaasoo wacay ah degmada yakshiid waayaa muxudiin gooxdee taageertaa ana waxaa sheegaa arsenal waayo arsenal waxay maaragtay kaalin fiican ay kaga jirtaa horyaalkeeda premier leaga balse tartamadan kale ma ciyaareyso sida yurub leaga iyo jambiyoonka kuma jirto manchester united caawa waa la qaraaca waxaana lagu qaraaca saddex iyo waxba weliba gurigeeda ayadoo joogto a ah, manchester united waxaa waay waa anada si allaha bandhig waa mm. suubeel saahayo ay ku fikirtaa ha marka caawa waxaa is leedahay united waa laga badinayaa oo barcelona kusoo badi doonto carada ingiriiska sababto waa isdhiganaya gurigii inay joogtaa isleeyahay leedahay waxaana ka faaideysanaya ciyaartooyda dayarta barcelona udheelaan saddex iyo waxbaa lagu qaraaci doonaa waayahay juventus iyana waa ciyaareysaa juventus waxa waaye waa ayadana waa badinaya laba gooli waxbay ku badinaya ayada waxaa waaye kooxda mantis waaye waa naadiyo safada waxba aan usuu bixirayn waaad ah, leedahay kooxda arsenal sabdiga ciyaari doontaa lester cityna way la ciyaareen maxaa ka filaya kulankaas arsenal eh, waxaan filanayaa in bandhig eh, fiican doonto greenleague eh, mm. hortan karo adaa kudhayasa waa badine aad iyo aad abugu qaraaca aad iyo aad waxyaabaha laga yaaba xataa kamid ah, laakiin mm. waxaan ka faa'iideysan doonaa maanchester qalabka ay gashay Ah. ayagoo fiican mm. oo qof walba gol dhaa halan soo gatay maanta dhibaatada haysato waa intay halan kubadda la raadaan waqtiga kallumaa a ah, ku dhamaahaane marka arsenal sanadkan premier leaguea boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa qaadi doontaa haddayna dhaawacyo mm. ay soo ragaadin iyo nasiib xumo ciyaara waxaa ugu fiican inaa nasiib leeda haddaana nasiib haynin yaa nasiib wax ku hadda maanta kubadda ciyaartaa waa aragta xal oo kale siday kubadda u ciyaarayso mm-hmm. baaska waa iska dheedheeshaa la leeyahay mhm. meelna kuma gaaraysid mhm. aad iyo aad aad ayaad umahadsan tahay sida wacanay barnaamijka qeyb kaga noqotay saaxiibada kale ayaa fursadooda siin doonaa saaxiibka xiga haddii aan soo dhaweeyo soo dhawow dhageyste waaynu ku maqalnaa soo dhawow waayahay codkaaga sare u qaad duur wacan aan ku leenahay soo dhawow saaxib waayahay sidoo kale aan ku leenahay soo dhawow gudagal barnaamijka kulanka caawa baarka iyo united oo marti ah magaalada manchester barcelona kulanka hore gurigeeda barbaro lagula soo galay caawana waa marti waayahay saaxiibkaasi waynu ismaqli kari laanahay fadlan saaxiibayaal markaad qadka soo gashaan iska fogeeya aaladda aada naga dhagaysanaysaan si aan si wacan iskugu maqalno saaxiibka xiga soo dhawow dhageysta magaci meeshaa naga soo wacayso waa maadinta alaashileedi mar kale soo dhawo waa kuleeyahay gudaha ugal gal aada mm-hmm. hormaro dartanka degmooyinka iyo deegaanada horta sanadkan degmadeeda yaaqshiga sanadkii hore suma finaalka ku haray sanadkan sid waxaan rajeynaynaa inaa finaalka ugu dambeyn aan ku guuleysan doono waayahay galabta waa ay ciyaareysaa degmadaada yaqshid aadan wanaasantahay degmadeeda yaaqshid waa ku kalsoonaya galabtana ciyaartooydeena inay guul weyn keeni doonaan marka galabta inay guul ku fartaa rajeynaya garisbaale ka badiyaan aada iyo aad waayahay dhanka kale dhanka kale horta xalay sky blue way ciyaartay ayadoo fiicanna waa laga degay barabee guardiol oo ciyaartooydiis ku qaybinayo ujeeday sanadkan horta kooxaha england marka laga rabo sky blue saddexda kooxood kale waxaan aaminsanaya inay lix iyo tobanka ku hari doonaan waaya oo soo ma bixi karaana leedahay a aada iyo aada sooma bixi karaan sky blue laysoo siirso caawana oo bluga waxay dafadiiflis baarshimoole la ciyaareysaa aad ugu badin doonaa yaa badi doono manchester united soo maaha manchester aa miya waayahay aad ayay umahadsan tahay dhegeystahaasi sida wacan ee barnaamijka qeyb kaga noqotay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha doorkii dhegeystayaashana waanu ku guda jirnaa waa tahay saaxiibayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa saaxiibada haddii aan kusii socdo dhegeystaha xiga soo dhawow dhegeyst walaashi luul maxamuud adigii iga dhegeysanaysa idaacadda kulmiye waxaan idin leeyahay door wanaagsan wacan oo wanaagsan soo dhawow waa dhawa walaashayda qaaliga markaas sida maarata quruxda badan barnaamijka noogu daadegeyso waa taageeri iyo wanaajilkii anjeexa la yihahdaa degmada hilwaa suuq xoolahan oo kusuga nolosha dadaaliya baayo aada iyo aad marka la haddii aan ugu kulamada galabta la ciyaarayo mm. degmada aan aadka u jeclahayo aan ku suganayo aan ku barbaar ku caqliya si awlaad ku dhalay hilwaa ayaan galabta guul u rajeynaya inkastoo degmada hiduwa maaragtay dadka ka soo baxa ay ugu horeeyaan kubadda cagta markii la yihahdo degmada maaragtay gobolka galaadan markii la yihahdo laakiin xamar jajab ayaa galabta la ciyaari maamulkii maamulkii isboortiga ka dhimatay iyo marka macallimiintii marka galabta galabta waxaan urejeynaa degmadii hiduwa guul aan urejeynaa haddii aan ugeyo galabta kulamada galabta aawada jira amlaga champion league iyo kulamada xal la ciyaaray kaleta luuley iyo baayo daraas ku waxaan ku helay liverpool waa loo cabsadaa udhayada gurigeedaan ku ciyaarayso aad iyo aad marka koleto saadaasheediina waad ogeedo maarata waxay soo baxday mm. kole haddana waxaan rajeynaa liverpool ayadoo anfil joogto oo you will never walk alon oo taageerayaasha oo dhahayaan mm-hmm. ayaa shan iyo laba looga badso weliba laba gool ay ku hormareen remugushia marka hore waan u fariisto waa fiirsanayay gool markii ay eh, liverpool dhalisay niyajab ay u dhacay oo waxaan eera bismillah maanta waxaas taagaaris waxba kama jiraan mm-hmm. markii la maray waan iska seexday sidaa markaa soo toosay racadu ka dhigay aad iyo aad iyadoo lasiri oo la aaminay inay real good ku jirto mhm. marka kaleet waxaan rajeynaa haddii aad aadayso barnabu aadaysana kuna taageerayaal inay maaragtay liverpool ay ka dhex guul ku gaarto mhm, aad bay adag ma ac milan oo laga soo noqonaya ama barcelona oo afar ibir looga badinaya meesha ma joogto marka kooxdan waa maamada kubadda cagta waxaa la yidhahdaa real madrid adduunka waay marka liverpool allahu naxariis way way ahaatay saasa ku ahaataa leedahay kale ka rasataa qabaabaayo waayahay eh, marka kul manchester iyo barcelona cawadana mm. kale manchester nacab cawad waxaan u muujinaa taageero waxaan u rajeynaa taageero barcelona ah, taageero waxaan noqonaa manchester oh, manchester guul u rajeynaa le guushan ayadaa qaadanaysa cawada kole kolka horena waxaan ku saadaaliyay barnaamij kulankaana waxaan ku rajeynaa inay macnaha wacana wanaagsan ayaanu ku leenahay waadna ku mahadsan tahay sida wacaanid barnaamijka qeyb kaga noqotay saaxiibada ayaana doorkooda kusii socon doonaa saaxiibka xiga haddii aa markaan soo dhaweeyay soo dhawo dhageysta magacii meeshaa naga soo waceyso waaya igraan soo dhawo u gudagal tartanka lagu baafuray oo guul gaarsan ku faraxsanahay stil sanadkan dambe oo difaacani doona liverpoolna iyo jameska iyo tuttenham tartanka isaga hari kooxdeeda loo united guulay caawidaay waaye caawa marka united gurigeeda inay guul ku gaarta ayaad u rajeynaysaa aad iyo aad weliba labayo caaw rashford inuu wacdaradiisa meesha kasii wasan waayahay aad ayaad u mahadsantahay qaabka wacan ee barnaamijka qeyb kaga noqotay markaana haddii aan eegno dhankii wararka suuqa goolaha jordan bigford ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu heshiis kordhin u sameeyo kooxdiisa everton dhanka kale arsenal ayaa waxaa la leeyahay waxay kula dagaalami doontaa kooxaha brushia dortmund newcastle iyo juventusba saxiixa xidiga daafaca midig uga ciyaara kooxda real valladolid xidiga lagu magacaabo evan fresned kaas oo suuqa eh, ku dagaalami doonaan kooxaha arsenaal dortmund newcastle iyo sidoo kale kooxda juventus sidoo kale arsenaal ayaa waxay bilowday ama wadahadal heshiis kordhin ee la bilowday xidigeeda lagu magacaabo shaaka kaasoo dooneyso inuu sii joogaba garoonka imaarats stadium inay ku siyeysata ayay dooneysaa saaxiibka xiga haddii aan soo dhaweeyo soo dhawow dhageysta magacii meesha naga soo waceyso si adigii iyo ku tacarubaxanta anagana sidoo kale soo dhawow aanaa haw gudagal aanaa umaasan kabtii ku haay haddii aan lugtii hore waxay la ka dhacda kaamnu waxayna ku dhamaatay baraajo laba laba marka caawana waxaa ka maadaama oo daraf lagu ciyaaraayo barcelona bari kartaa qaarkan ceerabtaa runtii aadaa loo ammaanaa sababtoo soo baxda sababtana guuliga gaari doonto marka eh, sidoo kale ayaan kuleenaha waad ku mahadsan tahay qaabka wacaneed noogu soo koobtay dhageystahaasi ayaana u dambeeyay qadka taleefonka qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal waa hagaag saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin qaabka wacaned barnaamijka qayb kaga noqoteen guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha aad kala socoteen raadiyaha kulmiye tan iyo kulan dambe nuuli kulanti